سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد اتقوا الله اتقوا الله حق التقوى فإنها خير زادنا إلى الآخرة walaalayaal khudbaddeenani waxay ku saabsan tahay isxusuusinta geerida nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam markuu maalmo yar joogaba wuxuu dadka khudbadiisa ugu soo daraya geerida mararka qaarkood buu akhriyi jiray aayaadka ka hadlaya geerida oo khudbaddaba uu ka dhigi jiray sida suuratu qaaf oo kale waayo waxaynu ogsoonnahay qafladda iyo war la-aanta iyo aakhira ilowgu inay intubay nagu badan yihiin waxaa runtii xusud mudan waa inaynu ogaanaa qofka bani aadamka inuu marxalada marayo saddex marxaladood buu qur-aanku soo bandhigaa qur-aanku marka u horeeya waxyaabuhu aada inoogu waaniyo waxaa ka mid ah geerida xusuusinteeda siyaabo badan buu qur-aanku dadka u waaniyaa qaybta u weyn weeye qaybtaas sidaa daraaddeed baa lafdulmowt ereygaa dhimashada sheegaya dadka la xusuusinayaa boqol iyo shan iyo afartan meelood buu kusoo arooray qur-aanka kariim qur-aanka dhexdiisa macnaheedu markaa waxa weye arrin la fudaysan kara maha casharkaas wuxuu qur-aanku tilmaamayaa dadku inay saddex marxaladood marayaan marxaladda dhalashada iyo ta dhimashada iyo ta soo noqoshada aakhiro lasoo noqonayo dadku soo baxayaan saddexdaa marxaladood meelo dhowraa qur-aanku soo celceliyaa marba isagoo si u dhigaya mar ilaahay isagoo inoo mano sheeganaya wuxuu hi uma sabiila yasara uma amaatahu faaqbarah uma idaa shaaa ansharah qofkii bani aadamka ah markuu dhalanayay ilaahay wuxuu u sahlay wadadii uu ka soo baxayay markay hooyadii dhalaysay markii dambena wuu dilayoo uu dhintayoo qabrina wuu u sameeyey hala aase buu hala tuuro lama odhan markuu doonana ilaahay wuu soo saarayaa minhaa khalaqnaakum wa fiiha nuciidukum wa minhaa nukhrijukum taaratan ukhra dhulkaasaa laydinka abuuray waa dhalashadii nebi aadam calayhi salaam isagaa ku dhimanaysaanoo laydinku aasaya isagaana laydinka soo saaraya saddexdaa marxaladood waxa mudan ammaana leh insaanka ilaahay u nabadgelyo siiye sidaa daraaddeed baa nebi yaxye iyo nebi ciise labadoodabaa ilaahay uu ballanqaaday inuu saddexdaa wakti ad adag u nabadgelyo siinayo wاsalaamu calaya yowma wulidtu wa yowma amuutu wa yowma ubcau xaya nabi ciise wuxuu leeyahay isagoo waxyigii ilaahay dadka gaadhsiinaya saddexdaa maalmood ilaahay nabadgelyu siiyey maalinka dhalashada iyo maalinka dhimashada iyo maalinka lasoo noolaanayo saddexdaba bani aadamku inuu dhinto oo halkan uu kasii dhaqaajiyo waa arrin ilaahay uu doonay saddex sababood daraaddood ta u horeysa maaha halkani meeshii lagu waarayay wamaa jacalnaa libasharin min qablika alkhuld cid kaa horrayso waaraysa may jirin nebi maxamedow afa in midta fahum lkhaaliduun haddaad dhimato ma iyagaa waaraya meeshu meel lagu waaro maaha midka labaada jiraa waxa weeye mabay qaadeenba dadkii adduunyadan soo maraya haddaanay sii kala soconin in soomaaliya wuxuu la yaabay aabbihiioo iyo oo wuxuu hi anigoo aabbaha awowgiibuu la yaabay markaa wuxuu hi anigoo aabbahay il daran buu isna awowgii keenay xaggeen labadooda kala geynaya marka dhulkan isaga ah aynu ku noolahay oo la tilmaamo boqolkiiba koob iyo toddobaatan in ka badan inay tahay biyo inta yaabisadee qallalanimabay qaadeenba dadka xikmad ilaahay wey midda saddexaada jirtaa waxa weeye qofka bani aadamkaah marxalad buu tamariyaa oo uu shaqaynaya adduunyada marxaladaa markuu dhaafo wuu gaboobaa dadka culaysunbuu ku noqon lahaa dee sidee la kala odhan lahaa dadku may shaqaysan kareen marka danbe u tahayba inay sii kala socdaan sidaasaa markaa dhalashadooda iyo dhimashadooda ay isu daba socotaa waxaa runtii xusid mudan inaynu walaalayaal ogaano tusaale usoo qaadano tusaale la fahmi karo intaynu adduunyadan joogno waxaynu ka dhigannahay ardayda aqoonta kororsanaya oo kale ardayda waxbarata ama ha yaryaraadeen ama ha waaweynaadeen ardaydaasunbuu la mid yahay qofka adduunyadan joogaa waa qof camal falaya ama wax kororsanaya imtixaanna sugayo nin ardayahoo wanaagsan oo iskuulka iyo meesha uu dhiganaya halka sare ka geli jiray jaamacadahana mar walba xagga sare aan ka degin ayaa su-aal la weydiiyo waxaa la yidhi maxaa kuugu wacan najaaxaye horumarka waxaa iigu wacan buuhi imtixaankan sagaalka bilooda la dhiganayo ee duruusta imtixaanku marna qalbigayga kama bixi jirin buui mar walba waxaan ahaa mid ku fikira inuu imtixaankii soo socdo sidaa daraaddeed ayaan duruustayda iyadoon taraakumin oon biirin mid walba wakhtigiisa xafidi jiray innaguna saasoo oo kaleynu markaa addoonka intuu ifkan joogo ogaado inuu imtixaanku soo socdo maalinta imtixaanka la gaadho jaa-isada iyo shahaadada wanaagsan buu leeyahy maalinta kalena dee wuxuu la mid yahay arday waktigii imtixaanka la qaadayo un soo kacay oo inuu fashilmaabuu u dhow yahay intaa markaynu ka nimaadno qur-aankeenna kariimka ahi aad buu uga hadlay sa aynu soo sheegnay gaarida aayadaha ka hadlaya ee isdultaagaya waxaa ka mid a ah, aayaadkan soo socda ilaahay baa wuxuu tilmaamay noolo waliba inuu geerida dhadhamin doonu dhiman doono oo aanay ku koobnayn keliya insaanka kullu nafsin daa'iqat lmowt noole waliba waa naf waliba geerida way dhadhaminaysa camal baana laga abaalmarin abaalmarin baana ku xigaysa geerida mar kale waxa uu tilmaamay geerida meel looga cararaa inaanay jirin dadka adduunyada aadka u jecela gaalada ah ee nolosha ku dadaala ayaa geerida ka fakan la haddii cidi ka baxsanayso aynamaa takuunuu yudrikkum lmowt walow kuntum fii buruujin mushayada meel kastoo joogtaan geeridu way soo gaadhay buu ilahay malaa'igtaa loo diray meel qalcado adag gala haddaad doonaysaa cidtan ku waaraysaa ma jirto ilaahay unbaa jiraya subxaanahu wa horena u jiray kullu man calayha faan wayabqaa wajhu rabbika duljalaali walikraam cid waliba adduunyada way ka tegaysaa ilaahay umbaa waaraya subxaana noloshu sidaa horaba aynu usoo sheegnay ayaamaha dee imtixaanka imtixaan baa lagu jiraa si kale hadii loo eego fursad ilaahay uuna siiyey cimro fursadaas ilaahay uuna siiyey ayaa aynu ku imtixaananahay sidaa baa ilaahay wuxu uhi aladii khalaqa almowta walxayaa liyabluwakum ayukum axsanu camala geeridiyo iyo noloshu ilaahay abuuray labadaa istaba socda si dadka loo imtixaano qur-aanku wuxuu ina barayaa geeridu waa mucallim mucallimkaasina bud weyn buu sitaa iyo bir weyn mucallimkii laga soo kicayay dhaawiciisa iyo dhangadiisa ma ah sidaa daraaddeed waa in loo diyaar garoobaa kan isaga wuu la helay udubaha ku dhuftee dadka kalea wax ku qaadanaya sidaa daraaddeed baa ilaahay uli wajaa-at sakratu lmowti bilxaq dalika maa kunta minhu taxiid sakaraadka inuu geeridu leedahay baa ilaahay u tilmaamaya dadka diinlaawayaashaa siric buu ku yahay dadka kalena ilaahay daraju ugu dallacaya dembigana wuu kaga dhaafaya dadkana waxbaa lagu tusaya wakti bay leedahay xadidan geeridaasi qofku inkastaba ha macaansada ama ha warwareega ama ha istaaweeye ma dhaafo walan yu-akhir allahu nafsa ida jaa ajaluha wallahu khabiiru bima tacmaluun sidaasoo kale nebi maxamedna calayhi salaatu wasalaam axaadiid aada u badan ayuu inoogu sheegay inaynu ku baraarugsanaano mucallinkaana wax ka faa'iidaysanno geerida la idhaahdo akiruu min dikri haadimi ladaat xadiidkii saxiixa axaadiidta saxiixa kusoo arooray geerida qaar ka mid a wuxuu nebigu leeyay calayhi salaatu wasalaam xusuusta oo sheegidiisa badiya woogaya nebigu inay dadku isdhaafiyaan ay u dhagooleeyaan oo malag sheeg sheegiddii iyo dhimashada iyo ay dadku aanay in aada looga hadlo dad badani xiisaynayn baryahan dambe jaaliyadaha ku nool muslimiinta wadamada gaalada ku nool waxyaabaha loo sheego waxaa ka mid ah cadaabka iyo geerida iyo dhimashada iyo waxyaabaha dadweynaha naxdinta ku keenaya ka daaya istarastigoodii horay wax qayb kale ugu sii daraya bushaaradii iyo badhaadhaha uga warrama marka taasi isagoo ogsoon nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu leeyahay geerida sheegideeda badiya iyo in la isku waaniyo isaguna sala allahu calayhi wasalam nebi maxamed habeenkii markuu qiyaamuleylka u kaco wuxuu kusoo dhex warwareegi jiray xaafadaha kuwiisu ay ka mid yihiin yaa ayuha nnaas udkuru llah udkuru llah udkuru llah wardadow ilaahay xusa wardadow ilaahay xusa jaaءat iraajifa tatbacuha araadifa jaa almowtu bima fiih war qiyaamadii way timi tii kalena way daba socotaa geeridiina way timid iyada oo sakaraadkeedii iyo dhibaatooyinkeedii wadato asxaabtu ridwaanla ridwaanullaahi calayhim nabiga su-aalo badan bay weydiin jireen laakiin su-aalo xikmad badan oo cilmi ku salaysan bay ahaayeen oo sida kuweenna aan ciyaar ahayn ama adduunyo ku saabsanayn fariidnimadana waxay u fahmayeen siduu nebigu ugu sheegay calayhi salaatu wasalaam markaa waxay waxay nabiga su-aaleen ayu nnaasi akyas yaa rasuula allah ayu lmu'miniina akyas muminiinta keebaa u fariidsan nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ugu jawaabay akaruhum dikran lilmowt wa axsanuhum isticdaada lima bacda almowt ulaaika alakyaas dadka waxaa ugu fariidsan ama muminiinta had iyo jeer kuwooda aada u xuso geerida ee aan ka warwareegin ee aan iska indha iyo dhega tirin ee qalbigooda ay geeridu ku jirto ee walibana aada ugu diyaargarooba ee abaalmarinta ka dambaysa geerida kuwaasaa ugu fariidsan buu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu nabi maxamed xusey dadka cimrigoodu inuu yaryahay oo aanu weynayn oo aanu la mid ahayn cimrigii ummadihii hore boqolaalkii iyo kunka ii ahaa markaasaa rasuulku wuxuu tilmaamay sala allahu calayhi wasalam laqad acdara allah ilaa cabdin axyaahu xataa ballagahu sitiina sana qof ilaahay dhabnimo uu u cudurdaar dhameeyey uu daayo uu nooleeyo ilaa cimrigiisii uu gaadhay oo uu ilaahay gaadhsiiyey lixdan dad badanoo halkan fadhiya lixdankii dhaafay cimrilqaalibka ummaduna dee siduu nabigu sheegayba waxay udhee wuxuu udhexeeyaa lixdan ilaa toddobaad waxaa runtii xusid mudan qofka dadaalay ayaamaha halkan uu joogo waa siduu ina baraya nabigu calayhi salaatu wasalaam ee imtixaankiisaa u diyaar garoobay ee wixii muhiimadii iyo hawshii laga sugaya xaqiijiyey markuu adduunyadan ka tago wuu ka nastaa waxaanu qaataa abaalmarintiisii uu sugay qofka imtixaankaisi lou siiye warwareegaana maalintaa iyadaa murugaa ku dhacda ama si kale haddii loo dhigo dhib baa u bilaabma qofna dhibkuuu ka hadhaa qofna dhibku markaasuu bilaabmaa isagoo nebigu fadhiya calayhi salaatu wasalaam jinaasad baa la soo mariyey oo wuxuu leeyay imaa mustariixun aw mustaraax ama waa mid raaxaystay ama waa mid laga raaxaystay eray bixintaa wuxuu nebigu uga jeeda markii asxaabtu ay weydiiyeenna wuxuu dee qof wanaagsan hadduu ya isagaa ka raaxaystay oo tacabkii uu ku soo jiray iyo dadaalkiibuu abaalmarintiisii helaya qofkan kale dhibka badnaana isagaa laga raaxaystay laba ardayda waa idinka arko ka labada gelinba meel la geeyo ee dadaal muujinaya wakhtigiisa ka faydaysanaya dadka dhib kuma hayo laakiin ka iska dayacaneen meeluu wax ka dhiganaya wuxuu baranayaa jirin tamartiisa dalkiiyo dadku ku fasahaadiyaa dowladdii iyo shicibkuna way la dhigbutaan marka dadka ka raaxaystay buu leeyahi ka kaasina isaga ayaa eh, naftiisu ay raaxaysatay siduu nebigu calayhi salaatu wasalaam axaadiid badan buu kaga waramay arrintaa aynu ka waramayna xusuusinta geerida haddaynu usoo noqonno xigmadaha dadkii wanaagsanaa ka sugan iyo saalixiinta ee ku saabsan un geeri qaar ka mid a ah haddaynu ka soo qaadano xikmad baa waxay leedahay alxayaatu xulmun yuuqidunaa minhu lmowt shayga la yidhaahdo noloshu waa riyo riyadaana waxay naga toosiyaan geerida dadku riyun bay iskaga jiraanoo waa kuwaa digi damtaaya ee guclaynaya suxulduubaya markaad riyooto adigaa baaxaadegayoo daaraad dhisaysaa markaad soo toostaa unbaad waayeysa geeridaas naga soo ayaa inaga toosinaysa alxayaatu bilaa faa'idatin mowtun musabaq inuu qofku noloshiisa ka faa'iidaysan waayaa iyadaaba geeri soo qadimana idaa dakarta almowta facudda nafsaka axadahum hadii aad xusto dadka dhintee allayste akhiraystay isku tiri adigu ha iska reebi meel baynu isugu nimaadnaa qofku isagoo qiraysan buu hebel ka sheekeynayaa ehelkiisii asxaabtiisa waxaasuu yidhi waxaasuu yidhi waxaasuu yidhi liiska isku dar adiguna ayaa xikmadaas leedahay iska reedi cagaad ku hadhaysaa waa ayaaman waxaad sii joogtaa adiguna xikmad kale waxay leedahay istiqbaalu lmowti khayrun min istidbaari malagga in lagu sii jees geerida in lagu sii jeestaabaa ka fiican in laga sii jeesto inaad ku sii jeesataa waa inaad arkaysood ka diyaargarowdo inaad kasii jeesataana waxay sheegaysaa inaad ilowdo oo kadis lagu qabto ixris cala lmowti tuhab laka alxayaa xikmadaasina waxay leedahay geerida ku ku dadaal hadii aad doonaysaba nolol wanaagsan oo had jeer dadka nolosha fiican ee ammaanta iyo sharaftale adduunyada xasiliyaa waa dadka aan ka baqin geerida cidda geerida ka baqda waa la gumaystaa ama dullibay ayay ehel u noqdaan xikmad kale waxay leedahay mowtu saalix raaxatun linafsi wa mowtu aalix raaxatun linnaas waa macnuhu xadiidku sheegayay qofka saalix ee wanaagsan geeridiisu naftiisay raaxa u tahay qofka liitee daalixaa geeridiisuna dadkay raaxa u tahay xikmad kale waxay leedahay idaacat lwaqti ashaddu min almowt idaacat lwaqti ashaddu min almowt qofku inuu waqtigiisa lumiyo rag iyo dumar mid kasta ha ahaadee way ka darantay geerida geerida way ka darantay siday uga daran weeyaan qofku marka uu wakhtigiisa lumiyuu dayaco ilaahay buu ka go-aa geeriduna adduunyada ehelkay kaa jartaa inaad ehelkaagiiyo ilaa inaad ehelkaagii adduunyada ka goodo waxaa ka daran inaad ilaahay ka goodood mid ilaahay ka fogaatay noqoto xikmadaha waxaa ka mida a yamuutu ljubanaa maraatin cadiida qabla aajaalihim dadka had iyo jeer fulayaashii iyagu marar badan bay iska geeriyeysayin wadnaha fugtaahaya geerigu ninkan fulayga la idhaahdaa mar buu dhintaa mar labaad buu dhintaa mar waluu cabsadaba uu dhimanayaa dhimashadiisu way isdaba taaganta maxaynu ka baran karnaa dadkii qiimaha iyo qaayaha lahaa ee salafuna saalix qarniyadii u horeeyey weliba saxaabadii rasuulka sala allahu calayhi wasalam geeridoodii maxaynu ka baran karnaa ama siday dadka duruus ugu dhigi jireen ama mawaaqiftoodu maxay ahayd abuubakar sidiiq radia allaahu canhu ayaa markii la suneeyuu sii dhimanayay ilaa ibtilaaga adduunyada ay ka mid tahay dadka mudan in haddi iyo jeer lagu salido lagu ibtileeyo shayaaiintii iyo ehelkooda abubakar waa la suneeyey cumar cali cuhmaan saddexdaana gacan baa la saaro waa la dilay markuu abubakar sii dhibanayey suntii daraaddeeda u dhimanayey ayaa wuxuu la hadlay dadkii ag joogay oo wuxuu uhi wajaaa sakrat lmowt wajaaa sakrat lmowt waxaan yimi waa geeridii buu leeyay waa dhimashadii wax kala hamoodina wax kale hamoodina u diyaargarooba buu leeyay dardaaranku siiyeena wuxuu ahaa labadaydhaa mareen xidhnaa eega oo maydha oo kafan iga dhiga fa faina athawba faina alxaya axwaju ila athawbi aljadiidi min almeyt marada cusub qofka nool baa u baahane ka dhintay waxba uma baahno haddaa dheecaanki iyo darxigi iyo mililka isku darmayaae kafanta cusub u daaya buu ihi dadka nool aniga dharkaygan i maydha buu leeya abubakar sidiiq cumar ibn khaaab markii uu sii dhimanayey sida markaa qisadiisa ku sugan qisatu wafaati dadkii lasoo kulme la kulmee la joogay waxaa ka mid ahaa cabdilaahi ibnu cabaas radia allaahu canhum ardaah aada buu ammaanay cumar kaasaad qabatay kaasaad ahayd imikana waad shahiiday saasuu eego wuxuu hi aluru almaqruuru man garartumuuh waxba hay ammaanayna qofka kegtoomaya waa ka idinku intoo ammaantaan run idinka moode eh walle waxaan jeclaan lahaa waxaan adduunyahayo inuu ilahay sakaraadka iga furto inankiisii ibnu cumar buu oo dhabta ku hayay buu hi dhulka igu sii daah bal iilka iyo ciiddiisa aan ku xusuusto sidaasoo kale cumaan ibnu cafaan hankiisoo weynaa daraaddeed markii uu la dilay isaga oo nabarku uu ku yaallo dhiigu garhkiisa uu qulqulayo ayaa wuxuu lahaa laa ilaaha ilaa anta subxaanaka innii kuntu min aaalimiin allahuma inii astaciiduka waastaciinuka calaa jamiici umuuri waasaluka asabra calaa baliyati ilaahay buu baryayaa ilaahay oo adigaan ku gargaarsanaya oo adigaan ku kaashanaya inaad iga saaciddo arrimahayga iyo dhibkayga oo dhan dhibaatada ay soo gaadhiyo balaayadaydaana aada sabiraysiiso ii siiso cali bnu abi aalib isagana markii nabarku ku dhacay asxaabtii ag joogtay ay qabteen wuxuu la hadlay inankiisii xasanoo wuxuu ihi qofkii dhaawaca i gaadhsiiyey mee markaasaa la yidhi waa la hayaa kolkaasaa wuxuu ihi waxaa sharaabkii iyo cunadii iyo cabidda labadaba ha ka goynina siiya cadaaladana la ogaado oo oh, haddii anugu aan soo miirsado aniga ayaa ka go-aan gaadhi laakiin haddii aad dhito si dhaqsaa u dilo oo oh, seef qura ku dhufto ha silcinina cadaaladda ku dadaala buu leeyahy aadaabta qofka loo aasana ummaddu u dardaarmaya wuxuu leeyahay kafantaydana ha qaaleyeynina markay la socotaana socodka ku dhaqsada ama waxaan ahay qof wanaagsan oo meeshiisii u dhaqsanaya ama qof xun oo iska dejinaysaan oo iska dhigaysaan baana mucaad ibnu jabal isaguna dhaxalku dadka uga tegaye xikmadiisu waxa weeye markii uu sii dhimanayaba wuxuu leeyahay yaa rab inanii kuntu akhaafuka wa ana alyowma arjuuk allahuma inaka taclamu anii ma kuntu uxibu اdunya lijaryi اlanhaar walaa ligarsi اlashjaar ilaa gayri waxa uu leeyahay ilaahay intii hore waan kaa cabsanaya laakiin maanta waan ku rajaynayaa maanta rajahan badinaya xaaladaha dambena waa waktiga ay fiicantahy qofku inuu rajaha badiyo adduunyada umaan noolayn buu ilaahay si aan u dhaqde laakiin cilmiga iyo cibaadada si aan u badsado ayaan u noolaataa waad ogtahay sidaasoo kale u ahaa saaxiibkii nabiga calayhi salaatu wasalaam bilaal markuu sii dhimanaya xaaskii sidaa baroorato waxay leedahay waa xusnaah murugadii bay leedahay markaasaa wejiguu marada ka qaada wuxuu leeya waa farxaah dhe hadan nalqa alaxibata muxamada wa asxaaba ha odhanin buu ihi maanta waa waa murugadii waxaad tidhaahdaa farxaddii geerida khayr baynu rajaynaynaa rajaha wanaagsan wanaajinayaa aroortaynu la kulmi doonaa axbaabtii aan jeclaa maxamed iyo asxaabtiisa ayuu leeyahay bilaal walaalayaal faaiidooyin baa ku jira geerida inaynu isxusuusinayno geerida inaynu isxusuusino faa ku jiraa maxay yihin oo khudbadaheenna iyo wacdigeenna iyo majaalisteenna iyo xafiisyadeenna iyo guryaheenna iyo caruurteenna iyo dumarkeenna inaynu u sheegno oo inaan odhan dadka yaan laga nixin sida aynu hore sheegnay faa ku jiraa waxa weeyaan qofka saaxibu sica alladii maca alkafla tucaaliju qofka maalka iyo baraaraha iyo buxbuuxada iskaga jira kafladda ayay ka toosisaa sidaa daraaddeed baa madaxdii wanaagsanaa cumar ibni cabdilcasiis iyo raggii la mid ahaa cubaadda dadka cabsida ay ku tuhmayaan bay odhan jireen kaalena wacdiya markay habeenkii shaqada maalintii dhammeeyaan ayay odhan jireen kaalaya tacaalow aan ka sheekaysana dhimashadii aakhiro qofka daciifka adaciifu maca alya's cilaajuhu dikru lmowt qofka adduunka iyo awooddu ay ku yartahay iska itaalka yarna quusta ayaa ay ka daweysaayo wuxuu leeya dee kollayba soo dhiban mayse maxaa duruuftan uga cabanaysa yamnacuka min almacaasi wa min an ta'khuda maa laysa laka min xuquuqi innaas waxyaabaha geeridu ka daweysa dadka waxaa ka a ah xusuusteedu qofku inuu macsiyada iyo dunuubta ku dhiirado way ka joojisaa hadduu geerida xusuusan yahay iyo dadka xoolahooda inuu iska qaato dadka xumaanta iska samaynaya ee adduunka ummadaha kale iska qaadanaya ee xadgudbaya xusuusta aakhiraa ku yar laakiin qofku haddii aakhire iyo geerida uu xusuusanya turaanu yeelan lahaa naftiisana wuu turi lahaa dalkana wuu turi lahaa dadkana wuu turi lahaa waxa ay ka faa'iido tahay yajcaluka turaajicu nafsaka fii calaaqatika maca allahi waalaakhariin wa maca annaas xidhiirhkuu qofku ilaahay iyo ummadaba la leeya u wanaajinay oo wuu iska tiirinaya wuxuu ogya mar wakhtiyada ka mida in loosoo kala bixin doono kitaabkii laga qoray faaiidooyinka iidooyinka waxaa ka mid a waxay qofka siisaa khushuucda salaada liannahu yusalli salaata almuwadic wuxuu ku xisaabtamayaa salaadanida inay tii ugu dambaysato waxyaabaha khushuucda salaada u keena waxaa ka mida qofku geeridii aakhire inuu xusuusan yihi waxay keentaa xusuusta geeridu yajcaluka akthara istimtaacan bilxayaa qofku inuu noloshan laftigeedu sacaado ay u samaysa iyo raaxo oo raaxada maanta la doondoonayo la helo waxyaabaha kuu keeni kara waxaa ka mida ah inaad geeridii iyo aakhiro xusuusanto waayo wuxuu leeyahy maxaad hami iyo xusni murugo iyo warwar maxaad ugu noolaan kollayba ka dhimanaysaabee bahashuba bahal dee ilaa heerkaa la gaadhsiiye maaha wa sababun lixayaati quluub quluubta ee baktiyaysa ama qallafaysa inay noolaato geerida xusuusteedaa dawo ka ah iyo isxusuusinteeda faa-iidooyinka waxaa ka mida ah sababun litowbati ila allahi tacaala qofku inuu ilaahay u toobad keeno waay waxaa u sahlaya inuu geerida xusuusan yahay ee aakhiro ka gaadhsiiba odhanaya intaan macsiyo iyo dembi lagu qaban bawaacif bay leedahay geerida xusuusinteedu waxyaaba inaad aakhire iyo dhimashada iyo geerida iyo xusuusato waxyaaba kugu dhiirigelinayaa ka mid a ah. waxa kowka ah qur-aanka kariimka ah si aynu sore usoo xusnay aayadaha boqolka ka badan baa geridii ka warramaya markuu qofku akriyo ee muuqaalkii ilaahay uu soo hordhigay iyo xaaladdu siday tahay wuxuu odhanayaa y arrintaas iyay sugaysaa soo adiga maaha balaaya hadday maanta kaa maqantay keyrkaa ku maqantay berrina kugu maqantay marka wuu iska diyaargaroobaya bawaacidka waxaa ka mid a ziyaarat lqubuur waxyaabaha ku xusuusinaya inaad qubuurta soo booqato maalin daayo habeenkuu nebigu soo booqan jiray calayhi salaatu wasalaam waktiga laga baqdo imika haddii aad doonto inaad habeenkii soo siyaarto dad badan baa xabaalaha ka baqayaba odhanaya armaad ku libidhaa ah oo aad ka soo noqon weydaaba madowgan iyo meeshan iyo xaaladan oo lagaa helaa lagu dilaa markaa in xabaalaha la booqda oo lasoo siyaarto oo wakti la siiyo waa arrin inagu adagba runtii aynu jadwalkaba ka saarno tashiicu lmowt walictibaaru bih dadka had iyo jeer dhinta jinaasadooda inuu qofku raaco oo wakti uu siiyo oo laakiin dee uu ku cibro qaato jinaasad raaciddeennu waa macalbolotig mararka qaarkood baa kabaralstaa jaar iyo sigaar la iska cunaya la kaftamaya la isticaadaynaya taa taa lama idhaahdo ajri lagama helayo xaaladdu markay noocaa noqoto waa qofku kolka uu aamusan yahay ee uu ku ictibaaro qaadanayo siduu nabigu ahaa calayhi salaatu wasalaam rasuulullaahi moxamed qabri buu saa isu soo dultaagay nin saxaabiya oo la aasayay kolkaasaa uu ilmeeyey rasuulku sala allahu calayhi wasalam waa aabbihii ummadda xagga taqwada hormuudka ugu ahaa markaasaa wuxuu leeyahay limili haada ya ikhwaani faacil walaalayaalow halkaas halkaa usoo diyaargarooba halkaa aynu eegayna usoo diyaargarooba marka jinaasada wax laga kasbada raacideeda waa tasaa loogu ictibaar qaadanayo waxaa ka mid ah aslu lmowta dadka dhintay had iyo jeer inaad ka qayb qaadato maydhistooda qofkani bal siduu u qombooba iyo siduu u qallafay iyo siduu u kala daatay iyo sidaanu maanta ugu tirsanaynba qof wax qaban kara inaguna waynu ka carnaa waxaynu dhahnaa bal dadkaa mid wadaada u doona dadkii aayad kursigii iyo yaasiinkii iyo yaqaanay ha maydhaan kii uu gacanta ku hayay markii uu noolaa aabihii ahaa walaalkii ahaabuu ka firdhanaya ha ka firdhanin adiga laftaadaa jinaasa socda ahe aroorta sidanaad noqonaysaa eeg oo daris ka qaado waxaa ka mida dadka muxtadariinta aha sii dhimanaya ee khaaqdahaya ee naftu ay kasii baxayso inaad ag fadhiisato oo aad eegto oo aad ku cibro qaadato waxaa ka mida dadka buka in lasoo booqdo ee kala noocnooca ee dhibka badan u haystee qaarkood cudurka la kadeedan yihiin iyo mucawaqiinta iyo dadka noloshoodu ay rafaadka ku jiraan waxaa ka mid a waxyaabaha aafaadka dabiiciga ee dhacaya marka waxaa clibis baa lasoo ururiyaa had iyo jeer waa tan sawirkii aada loo caadaysta maqaadirihii oo dhacaya oo balaayooyinka ay dhacayaan intaasoo ummadood ilaahay xaaqayo ayaa mar qura aad saa arki karaysa waad ku cibro qaadanaysa waxa ka mid oo aynaan aadba ugu jeedinba qofku inuu ku cibro qaato cudurka isaga ku dhacaya iyo xanuunka badane uu leeyahay inuu geeri iyo sakaraadka u xusuusiyo qofka nin baa la yidhi hebel wuu dhintay markaasaa wuxuu hi miyuu dhintay walle xanuunkii aniga ihelay buu iska xejin waayey macnaha waxa weeye xanuun adag baa ihelay anigu waan ka adkaysi badnaa buu leeya xaggaasu arrinkiiba ka rogay macnaha xanuunka kugu dhacayaa wuxuu ku xusuusinayaa geeridu ku xusuusinayaa sidoo kale waxaa ku xusuusinayaa da-da aada gelayso qofku waa inuu xaaladiisa jirhkiisa la socdaa iyo sawirada uu galay iyo marxaladaha uu maraya tobankan sano tobankii ka horeeya tobanka ku xigay tobanka ku xiga waa inuu halku maraya eegaa jidhkaagu jidhkaagii berigii hore kaawedaysnaa iminka wuu coorcooray timihii caddaa timihii madooba way caddaadeen qofkii sida fiican u taagnaa wuxuu noqday mid soo gotay waman nucamiru nunakisu fi lkhalq sidaas uu noqday mid u soo gotay oo gaabtay oo rifaniya laysan ku dhacay markaa tan waad ku cibro qaadanaysa ha isdhaafinin waa xaaladahaas tidhaahda xaggee haddaba lagu socdaa maxaase ka dambeeya bool kastoo giijisnaan jira wuu ku dabcaye xaggaad ku socotaa waa ayaamihii u dambeeye dabeetana qofku waa inuu iska diyaargaroobaa idan waxyaabahaasina waxay ka mid yihiin waxyaabaha bawaacidka ah inaynu geerida iyo aakhiro xusuusanno oo aynu diyaargarowno inagu dhiirigelinaya وهذا ما أقوله وأستغفر الله اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أحينا سعداء وأمتنا شهداء واحشرنا في زمرة الأنبياء اللهم توفنا غير مفتونين ولا مخذولين يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر المستضعفين والمجاهدين في سبيلك في كل مكان يا أرحم الراحمين اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وتمم نعمتك علينا يا أرحم الراحمين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياه لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه بالتحدي لا سواه حرر النفس ولا تحيا هباء